رحمه الله تعالى باب انتظار الصلاة والمشي إليها wuxuu baab yahay baabu intidaari salaati salaada sugashadeedii iyo walmashi ilayhaa xaggeeda in loo socdo in wax markaa salaada tukato sii kale intayna gaadhin inaad halkaa iskaga sugto iyo inaad xagga salaada dee u socoto oo waxa weeyaan jamaca u lugayso labada arrimood buu baab yahay fadliga ay leeyihiin iyo khayrka ku jira اللهم استعان عليه تغلاه حدثني يحيى عن مالك عن أبي زناد عبد الله بن ذكوى عن الأعرج عبد الرحمن بن خرمز عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري almalaaikatu malaaigtu tusallii way u ducayni calaa axadikum mid idinkaydin kamida maadaama inta uu joogo fii musallaahu booskii uu ku tukaday aladii makaankaasoo sallaa uu ku tukaday fiihi dhexdiisa maa lam yuxdith intayna weysadu ka jebin allaahuma kfir lahu waxay ugu ducaynaysa waatan allaahuma kfir lahu ilaahayo u dembi dhaaf allahumma arxamhu ilaahow naxariiso idan waxaa weeyaa fadli aada u fara badan iyo darajo aada u fara badan baa ku sugan mas'alada fadaa'ilkaas waxaa ka mid a markaas istdee malaa-igtaa kuu ducaynaysa malaa-igta ducadeedu waa mustajaaba weeyaan walidaalika alimaam ibnu badaal raximahu tacaala baa wuxuu odhan jiray man araada an tuxada canhu dunuubuhu min gayri tacabin فليغتنم ملازمة مسلاه بعد الصلاة ليستكثر من دعاء الملائكة واستغفارهم له فهو مرجو إجابته وعيري اللهم السلام عليه تغلى قفك الدولة يور إن ذنوبتي سلغة ترتره isaga oon israfaadin oon tacab iyo dhib badanba aan gelin ha ka qaniimayso ha ka faa-iidayso inuu laasimo booskii uu ku tukaday halkaa si uu u badsado ducada malaa'igta iyo istikfaarta ilaahay u weydiinayaa arrintaa waxaana rajaynayaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ajiibo waliqowlihi tacaala walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa uma ergeeyaan malaa-igtu ilaa ciduu ilaahay subxaanahu watacaala raali ka yahay mooyaane alimaamu lbukhaarina bawaba fii saxiixi baabu lxadati fi lmasjidi baab dhan buu baabay si uu isaguna kaga waramayo markaa taas waxaa weeyaan fadli badan iyo ajri badan baa ku sugan waxa weeyaan waxaa kaloo iyadana ma aad ka helaysaa nowcan maa waxaad tahay qof salaad ku jiran baaba tahayba maadaamaad halkaa joogto oo booski aad ku tukatay iska fadhido kaanamaa salaadun inaad ku jirto kale weeyaan xadathanii yaxyaa baa ii warramay can maalik buu iga warramay can abi zinaad cabdullaahi bnu dakwaan baa magaciisa la yidhaahaaye abi zinaad marka nuunta waa lalashadii waxaa wey waa lalashadii kale waan la fadayn karaa masalan abi zilaad zilaad la yidhaaho cabdullahi bni dakaan weeya acraj cabdiraxmaan hurmus can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu ana rasuul llahi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi almalaaikatu tusallii wa uducay calaa axadikum idinka idin ka mida maadaama intuu jooga fi musallahu makaankii ku tukaday alladii makaankaasoo sallaa ku tukaday fiihi dhaxdiisa maa lam yuxdith intayna weysadu ka jebin xadadka waxaa laga wadaa waa weysada markaas inayna ka jabin allaahuma akfir lahu ilaahow dembi dhaafee o dhan allaahuma arxamhu ilaahow naxariiso qaala maalik imaam maalik wuxuu yidhi laa araa uma arka qowlow hadalkiisa uu yidhi maa lam yuxdif ila alixdaatha xadadkii mooyaane alladii xadadkaasoo yanqudu lwuduu'a weysada burin jiray maa lam yuxdithan xadadka waa xadadkii weysada burin jiraa laga wadaa saxiix way sugan tahayoo abu daa-uud wuxuu soo saaray min dariiqi abi raafic can abi hurayrata marfuucan waxaa laa yazaalu alcabdu fii salaatin ilaa aakhiri alxadiid markaasaa waxaa lagu yidhi wamaa yuxdithu maa lam yuxdith maxaa laga wadaa markaasaa wuxuu yihi yafsuu aw yadarqudu buu yidhi waa neef oo kala wiil markaas taasoo kale markaa ayaa weysada waa xadadkii marka weysada jebinayay baa laga wadaa وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله لا يزال أحدكم يتكين كمزولي في صلاة صلاة ما كانت الصلاة صلاة انتهي تحبسه من حباسيسا ولا يمنعه مديدي أن ينقلب إنه كن نغضي إلى أهل ريركيسي إلا الصلاة صلاة مويانه السلام ورحمة الله مرخا لا يزال كمزولي أحدكم يتكين في صلاة صلاة ما كانت الصلاة صلاة انت تحبسه من مرقى صحويا حضاهنا يسو حيسة وماشا كنا غينيسة لا يمنعه مديدي أن ينقلب إنه النقضه إلى أهل الهيركيس معنا وقليسيس كغا النقضه إلا الصلاة صلاة مويان وحكالو ديدي مجره وحدثني عن مالك عن الصمي مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان وحا يقول كيرا من غدا قفك الله أو راح عرغاب إلى المسجد مساك حقيسة laa yuriidu isagoon doonayn hayrahu laa yuriidu isagoon doonayn hayrahu markaas waxaa weeyaan masaajidka mooyaane wax kale aan doonayn liyatacallama si uga soo barta khayran khayr aw liyucallimahu dadka si uu u baro uma rajaca ilaa beytiga gurigiisa kusoo noqda kaana wuxuu anayaa kalmujaahidi sidii qofkii mujaahidka ahay oo kale fii sabiililahi jidka ilaahay ku jihaatamay rajaca wuu soo noqonayaa haaniman xaalo uu ghaniimaystuu faa-iideysay rajaca wuu soo noqonayaa haaniman xaala uu haniimaystuu faa-iidaystay marka alimaam ibnu qislaan raximahullahu tacaala baa wuxuu leeyahay imaamu maalik iyo jamaacat min alculamaa waxay idhaaheen yukrahu rafcu sawti fi lmasjidi bilcilmi wagayrihi bay yidhaaheen masaajidka dhexdiisa cilmiga iyo keyrkiiba in kor loo qaado waxa weeya waa kiraahiyo in hoosoo dhigo abu xaniifa iyo maxamed ibn maslamati eh, oo min asxaabi malik maxamed maslamuhu min asxaabi malik buu kamid yahay way baneeyeen hadduu wuxuu khayr yahay eh, oo dadku way u baahan yihiin baa in kor loo qaado almuhim sida raajixa haddii qofku keligii khayrka akhrisanayo ama qur-aan u akhrisanayo ama uu wardiyayo ama nabiga ku saleeyay calayhi salaatu wasalaam waa inuu isagu ismaqasiiyo aayar waxa weeyaan eh, marka aayar marka isagu iskaga fadhiisan isagu hoos naftiisa isku maqashiyo laakiin waxa weeye hadii darsi iyo muxaadaro iyo khayraad kale oo mutaaddi nafcigiisu yahay oo mutaaddigiisu qaasir adiga kugu gaaban una ahayn taas waa inaad kor u qaado dadka maqashiiso laakiin waxa min aadaab العالم أو من آذاب المعلم وحكمد إن وكوكوبنا هذا الكيسو كل بقدرك وحاويا لو باهية الله لأنه وحاويا وحكرنا لنا يساديك وحقول نوع ما وحكرنا لنا يمرقص فايد الضرهم وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجبر أنه سمع أبا هريرة مغلى يقول يسقاله إذا صلى أحدكم مثل مركو تكذو uma jalasa u fadhiisa fii musallaahu booskuu ku tukaday lam tazal malaaikatu malaa'igtu kama suulayso tusallii inay u ducaynaysa caleyhi dushiisa oo maxay odhan allaahuma kfir lahu ilaahu dembi dhaaf allaahuma arxam ilaahu naxariiso fain qaama hadduu ka kaca min musallaahu booskuu ku tukaday fa jalasa u fadhiisa filmasjidi masaajika dhexdiisa yantadiru asalaata salaada isagoo suganaya lam yazal kama suulaya fii salaatin salaad xataa yusalliya ilaahu tukado dayib meeshaana waxaa weeyaan laba mas'alo ama laba qadiyadood baa kala jira booskii aad ku tukatay iyo halkii aad salaada ku tukatay haddii halkaa una iska fadhido laba darajaad haysataa ka-annamaa fii salaatin waqtigeeda ku jirto waa waxa weeyaan oo salaadaad ku jirto darajada iyadoo haystaa iyo ajrigaas laba waxaa kalood iyadana haysataa malaa'igta ducadeedii laakiin haddaad meeshii waxaa weeyaan ka kacdo ood meel kala fadhiisato malaa'igta ducadeedii way dhamaatay laana meesha waad ka kacday laakiin waxa weeyaan waxa ku sugan darajadii kale oo ah kaana fi salaatin qofkiisa oo salaad ku jiro kale وحدثني عن مالك عن علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبيه أبيه كوري عبد الرحمن بن يعقوب الجهني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال alaa ukhbirukum aydinka waramaa bimaa shay yamxu allaahu ilahay uu ku tirtira bihiisa shaygaas alkhadaayaa gafiyaalka wayarfacu bihi darajaati darajooyin kale kor ugu qaado oo waa maxay isbaaqulwuduu'i weysadoo lagu xeel dheeraado cinda almakaarihi marka waxaa weeyaan aada loo nacayo iyo wa kathratu lkhudaa tallaabadoo loo badiyo ilmasaajidi masaajida xaggeeda waintidaaru salaati salaadoo la sugo bacda salaati salaada kadib fadalikum ardibaadu فذلكم الرباط فذلكم كينيسا كيناسا الرباط حباسنية فذلكم الرباط كيناسا حباسنية أما حدناشه الله حدنا إلهي درتي سبحانه وتعالى فذلكم الرباط فذلكم الرباط معناه وحويا بمعنى وحويا صدح ذا الرموت ذلكم إلا واسم إشارة للجمعية صماها صدح ذا الرموت إلا الصوت شيئي قام مرخص وحويا oo iltidaaru salaa iyo kuwa hadda lasoo sheegaya kaasaa ah ka markaas waxa weeyaan fadliga badan ee jidka ilaahay subxaana wa tacaala fii sabiilillaahi ka ah marka waxa weeya mar in weysada iyo lagu dadaalo cindal makaarihii markay mashaqada iyo dhibaatadu ay jirto inay raggu iyo dadku waa wada dad moogtahay oo nin waliba waa nin moogtahay marka waxa weeyaan hawshu ay iscaadiska tahay laakiin wuxuuga markuu dhibiya jiro markaasuu shaygu u baahan yahay xilligaas baa markaa raganimada iyo harqanimo aantu iska soo kala bixi xilliga iyada wakarat alkhuda alkhuda waa jamcu khatwa waa in tallaabada loo badiyo masaajida xaggeeda oo markaas waxaa weeyaan masaajidka markaa loo socod badiyo ama kheyr ha lagu soo barto ama salaad ha loo tago saddexdaa arrimood baa muhiim ah. وحدثني عن مالك أنه بلغ وحسو قال أن سعيد بن المصيب قال وحور يقال وحالورا لا يخرج أحد قف مبحه يقال وحال إذا هذا لا يخرج مبح أحد قف من المسجد ويساقك مبح بعد النداء آذانك كذب إلا أحد قف ميانه يريد دونيها الرجوع إليه كسو نقض ميانه إلا منافق منافق ميانه بمعنى وحاوية مساجد كمركي اللوغو نحأدي وقفي كمبحه إلا allahuma ilaa qofkaasi inuu intuu ka baxay doonayo inuu kusoo noqdo mooyaane laakiin hadduuna kusoo noqonay waa munaafiq macnaheed weeyaan marka waxaa taa ku dhow riwaayada waxa weeyaan imaam muslim fii saxiixi iyo abu daawud iyo axmed iyo keyrkood ay soo saareen min dariiqi abi shacthaa riwaayadaas wuxuu leeyahay abu shacthaa kunaa qucuudan fi lmasjidi maca abi hurayrata radia allahu canhu arda faadana almu'adinu faqaama rajulu min almasjidi يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد وحال عليه ليه ننبع مركي مركي لأدوي وحنو لفدني نك لو يقان أبو هريرة كدمنا مؤذن كيما أدمي كدمنا مؤذن كي مركو أدمي ننبع وكبح المساجد كيما أبو هريرة ومرقى صحاويا كدمنا وحاويا إيش الله سيرقع kaasi wuxuu caasiyey nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidka xukmu marfuucuu qabaa riwaayada imaam axmed wuxuu siyaadiyey mar abu hurayra wuxuu yidhi amaranaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nabigaana amray idaa kuntum fi lmasjidi fanuudiya bisalaati falaa yakhruj axadukum xataa yusalliya markaad masaajidka ku sugan tihiin waxaa weeyaan ee la adimo salaadana loo adimo ha ka bixina markaas waxaa weye midkiin yuuna bixin ilaa uu salaada tukado arrintaasi marka waxaa weeyaan qofku cudurdaar hadduu u baxayo oo ama uu soo weysaysanayo ama howl adagba ay qabsato meel kale uu kusii tukay isleeyahay oo hawshiisa iyo xaajadaa adag u dhow ay tahay arrimaha noocaasa hadday jiraan way markaas waxaa weeyaan banaan tahay marka marka waxa weeyaan hadday arinkaas ay tahay mushkilo male waa caadi weeyaan laakiin waxa qalada oo munaafaqnimo ah, qofku inuu iska baxo masaajidka iyadoo la adibo aadaanka uu dhacay inuu iska baxo allahumma salli alayhi tuklan annahu balaqa waxa soo gaaray anna saciid muusayib qaal inuu yiri yuqaalu waxa la yiraahdaa la yakhruju ahadukum midkiin kama la yakhruju mabaha ahadun qof min masjid masaajidka kama baxo bacda nidaay aadaanka kadib ilaa axadun qof mooyaane yuriidu doonaya alrujuuca ilay inuu kusoo noqdo ilaa munaafiqu munaafiq mooyaane munaafiqunbaa macnaa ka bixi baabunahyi reebitaan la iska reeba yuu baab yahay can iljuluusi fadhi loo baabunahyi reebitaan laga reeba yuu baab yahay can iljuluusi fadhiga liman qofka dakhala almasjida masaajidka soo gala qabla an yusalliya intuuna tukan ka hor ah, وحدثني يحيى عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير بن عوام عامر بن عبد الله بن الزبير بن عوام الأسدي القرشي أبو الحارث المدني وتابع ثقاء وعابده وحور انتي وحاويا هجرة النبي مرقى بقول يكوي اللباتن وعامر بن عبد الله الجيدة طيب أنسو عنه قبل هشام بن عبد الملك ودنتي عن ابي قت... عن... عن عمر بن سليم الزرقي عن ابي قتاده الانصاري ان النبي ابي قتاده الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري اذا دخل احدكم في مرخص وقال المسجد مسايك فليركع ركوعه هتكذو ركعتين لو ركعدود قبل ان يجلس انتو فريسان كهر بمعنى وحويا فليركع فليصلي وياه وماش لو يقان من تعبير الجزء وإرادة الكل ركوع لي بالعبر وحا لو جيدا صلاة دنبا لو جيدا طيب اللهم استعان حديث بخاري بسم الله يسو صارين مركا تحية المسجد كيبا أيوك وضع شيخه تحية المسجد كاسي مواجبة سيدة تحية المسجد مواجبة تحية المسجد مواجبة مسوا سنه عند الجمهور والسنة واجب معها وعند الظاهرية وواجب ويان ظاهرية وحيقة هو واجب أمر كيلا الدليل شريان والأمر يقتضي الوجوب بإلهين wax saarifana meesha ma hayna bay yiraahdeen saarifku markaas waxa weeyaa way sugan tahay oo ee ijmaac way soo naqliyaan culimada qaybo kamida waxa kale oo la soo naqliyaa baad saxaaba inay fi baad awqaat fariisan jireen iyagoo tukan iyagana de kulli waxiga ogaa almuhim ama qowlan raajiix waxaad moodaa waajib ma ahaad moodaa laakiin adigu kolley ku dadaaluun inta awoodaada ah dee taxiyatulmasjidkuna sideedaba iyada bidaatihaa maqsuud maaha bidaatihaa maqsuud maahee salaadun in lagu tukadaa la rabaa ama sunno aad ku tukatid ama salaad waajiba markaa aad gashid ama salaad laguu lahaa markaa aad gashid salaad hal ragcadood ka badan oo laba iyo wixii ka badana inaad ku tukato unbaa la rabaa janaasada iyo xabadda ragcadda oo baan marka guday waa kii suwadku ku qaali jiray abyaad marka waxa weeyaan bidaatiha maqsuud ma الله الصعب وحدثني عن مالك عن ابن النضر سالم بن أمية مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عمر ابن عبد الرحمن له أنه قال عبد الرحمن بن عوف أبوها سلمة أبي سلمة أنه قال له حكويلي ألم أرميانا أرك أنه أبي سلمة بن عبد أبي سلمة قال وحكويلي له وأه أبي alam ara miyaana arag saaxibaka saaxiibkaagii oo ah cumar bnu cubaydillaahi ah halkaa iska fiili annahu abi salamata binu cabdiraxmaan qaala wuxuu yidhi lahu abi nadarka wuxuu ku yidhi alam ara miyaana arag saaxibaka saaxiibkaaga oo ah cumar bnu cubaydillaahi idaa dakhala masjida masaajidka markuu galo yajlisu kii iska fadhiisanaya qabla an yarkac intoonu kucin ka hor qaala abunadar wuxuu yidhi yacni bidaalika arrintaa wuxuu u jeedaa saaxiibka wuxuu ula jeedaa cumar ibnu cubaydullaahi buu ula jeedaa wayaciibu daalika arrintaasoo ku ceebeynaya caleyhi dushiisa an yajlisa inuu fadhiiso idaa dakhala masjida masaajidka markuu galo qabla an yarkaca intuu rukuucin ka hor qaala yaxyaa wuxuu yidhi qaala maalig wuxuu yidhi wadaalika kaasi rukuuca waxaa salaada la tukanayaa xasan waa sunno weeyaan walaysa biwaajibin waajib ma ah, xasan iyo mustaxab iyo manduub iyo tadawuc iyo waxa waa asmaadu iska leeyahay magaca waxa weeyaan sunnuhu iska leeyahay ee ninka loo yaqaano Umar bin Ubaydillah ninkaasi waxa la yiraahdaa Umar bin Ubaydillah bin Ma'mar al-Qurashi Taymi ayaa la yiraahdaa tarjamadiisa si fiican wuxuu uga hadlay Ibn Hajar Asqalani kitaabkiisa loo yaqaano Ta'jil al-Manfa'a kitaabkiisa la yiraahdo safxada 299 Ta'jil al-Manfa'a ee waxa weeyaan zubayr eh, ibnu cawaan baa wuxuu u dhiibay basra magaalada basra kadibna markaas waxa weeyaan muscab binu zubayr baa ciraaq maamulo uga dhigay kadibna faris buu markii dambe waxa weeyaan haysay eh, kadibna markaas waxa weeye eh, wuxuuna dhashay waqtigii cumar alkhadaab la dilay waqtigii la dilay cumar alkhadaab ee abilulat almajuusi uu dilay wuxuuna kamid ahaa raggii reer quraasheed ugu sharafta badan ee ugu markaas waxa weeye deeqsisan buu kamid ahaa nin wuxuu ahaa shujaaca oo geesiya oo mamduuxa buu ahaa ولذلك وحو بعض اهل العلم يشيغان للهي مدينه baa wuxuu lahaa gabar buu lahaa e, jaariyadeed adoon buu lahaa kadibna waxaa dhacday adoontii aad buu jeclaa adoontii marka wuxuu noqday faqiir adoontana aad buu jecel kadibna baahi badan baa ku dhacday adoontii buu iska iibiyey markaa wuxuu e, markuu waxa soo iibsaday marka ninka reer madiina waxa ka soo iibsaday adoontii cumar bin cubaydillahigana ka soo iibsaday ee nabar xoreeyey kadib adoontiibaa markaas waxaa weeya iyaduna way jeclay sayidkeeda abyaadday qaado waxay tidhi hanii-an laka almaalu aladii qad asabtahu walam yabqa fii kafii ilaa tafakuri abyaad nooca waxaad halkaa ka bilaabanaysay waxay tidhi markaa maalkaaga waxaa weeyaan baan kuugu hambalyeynaya allaha kuu badankeeya maalkaada siibtay adigu maal baaba gacantaadi ku hadhay aniga laakiin gacantaydii fikirunbaaba ku hadha waan fikirayaa une war kale ma haya bay tiri <laughs> waay hanii'an laka almaal aladii qad asabtahu walam yabqa fii kafi ilaa tafakuri isna abyaad buu ugu jawaabay oo calayka salaamu walaa ziyaarata baynana walaa wasalun ilaa an yashaa ibnu macmar buu yidhi haa nabadgelya dushaada ha ahaato ziyaaro dambe iyo meel layska soo ziyaaroo dambe ma jirta buu yidhi xariir dambana nagama dhexeeyo ibnu macmar inuu doono mooyaane cubaydulaahi eh, cumar ibn cubaydillaahi ibnu macmar khaasi inuu doono dee waa deeqsiye intuu iska waxa weeyaan lacagta iyo iyo iyo adigaba inuu isku kay kaasoo dano mooyaane dee wax kale meeshii ma jiro kadib wuxuu yidhi marka laqad shi'tu khudha walaka thamanu walaka eh, thamanu eh, khudha walaka thamanu thamanuha wuxuu yidhi kol hadduu yidhi ilaa yashaa ibnu macmarin laqashitu waan doonay khudha iyada qaado walay ka samanaha lacagteedina iska hayso waxba ii soo celin wahada waxa kamid ah markaas waxa deeqsigiisa kamid ahayd marka ajiib waxa wuxuu dhintaa leeyahay 82 markii jina nabiga ahayd baab wadciliyadii labada qacmood la duligu baab yahay calaa maa shay yadacu dhigaya calayhi dushiisa wajha wajigeeda fi sujuudi sujuuda macnaa sujuuda meeshu dhigaya wejigana ha dhigo macnaa wuxuu ka wadaa waa saddex mas'alo oo muhiima meesha ku jirto mas'alo waa mas'ale inay waajib tahay labada qacmood in dhulka la dhigo markii la sujuudayo labada qacmood adigu in la dhigo mas'alada labaadi waxa weeye mawdica la dhigayo waa halkii qacmaha meesha la dhigayo waa halkii waxa mas'alada saddexaadna labada qacmood inay makshuuf yihiin oo faydan yihiin oo ina markaas waxa weeyaan waxayna ku duubnay laakiin waxaa la yidhaahaa marka oo taas waa yar xogow khilaafa ah ku yar jira laakiin sida ugu saxiixsan waa in markaas marada adigu aad markaa huwan tahay waa in markaa aad waxa weeyaan ku dulqabanin qacmaha laakiin haddaad shuraab qacmeed qufaasayn oo kale haddaad xiran tahay dhib mala taas oo kale laakiin go-aad huwan tahay ma cumaamadaad huwan tahay dusheeda waa inaad qacmaha saarin waa inaad ka soo saarta sida aharka ibni cumar noo iman doona waaya allahu mustacaan halka mas'alayn aan sheegna laakiin tina markaas waxa weeyaan dhaafin eh, baabka ah hore hadda eh, waxa weeyaan wadaalika xasan walaysa waajib aan yar mas'ala sheeg mas'alaas waxa weeyaan subaxay ku tacalluqdaa in badan dadku waxay ku weeraan dalabaas cilmigu mas'aladaas waxa weeyaan hadii qofkii salaada subax sideedaba sunnayaashu waxay ogtiin waxa fadli badan in halkee lagu tukado guriga soo maaha salaadii subax waxa dhacday sunnihii koodayuu guriga ku tukaday qofkii kadib isagoo sunnihii tukaday baa masaajidkuu tegey masaajidkii markuu tegey salaadiina weli lama aqiimin masaajidkii markuu galay salaadiina weli la aqiimin subxii arrinka noocaasa qofku ma u bannaan tahay inuu tukado laba ragcadood mise waxaawey oo ama taxiyatu masjid ha u niyeyso ma waxaa doonay ha u niyeysee laba ragcadood inuu tukado mar hadduu gurigii kusoo tukaday arrinkaasi ma u bannaan yahay oo masala khilaafiya qowla lilimaami maalik imaam maalik laba qowl buu leeyahay kol wuxuu qabaa waxaa weeyaan haa marna maya buu qabaa abu xaniifa iyo lays iyo awsaaci waxay yidhaaheen laa yumkin aw laa yarkac maruu kuucayo ama tuka maayo bay yidhaaheen alimaamu shaafici iyo axmed iyo daa-uud idaahirna waxay yidhaaheen yarkac aw yusalli wuu iska tukan bay yidhaaheen waana ibnu cabdilbar baa istidkaarkiisa kaga warrama masalada taas waa sidaa marka masalada hadda sheekhu wuxuuna qasayaa hadda tarjamadan baaba wadcil iyo dayni calaamay waxaana masalada xoog badan وحنا مسألة حوق بدن مسألة وحا حوق بدن والله بيكليهين مسألة وحويا أه صلاة الصناة أديك سوتكتي iyo taxiyatul masjid kullaba kala yihiin qowlka imaam shaafici iyo axmed iyo daa'uud الظاهري baa raajixo waa tukan kartaa taas weeyaan baab wadci اليدين marka qacmahooda dhiga calaa maa shay yudacu dhigay cala alwajh fi sujuud macna wajiga sujuuda dhulkaada dhigi iyadan dhulkaada dhigi saas weeyaan اللهم استعان وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سجد مركو سجود وضع كفيه لبيس كفه دلق على الذي على الذي كي يضع دلقي عليه دشيسة جبهة وجهيسة wejigiisa meesha uu saarayo tarjumada waa la fahmayso maa baabka yana idinku qasbin baabu wadci lyadayni labada qacmood in la duldhigo uu baab yahay calaa maa shay inuu qofku duldhigo shayga oo yadacu duldhigaya saas weeyaan wadaca kafayhi labadiisa kafuu duldhigaya cala aladii ka yadacu calayhi dushiisa u dhigaya jabhata wajigiisa qaala naafic wuxuu yidhi walaqad ra-aytu waan arkay ibni cumar fii yowmi maalin shadiida albardi qabowgu aaduu u daran yahay wainahu isaguna layukhriju uu soo saaraya kafayhi labadiisa kaf min taxti burnusin lahu waxa weeyaan koofiyad ama jaakeed isagoo sugnaaday hoostiisa oo qacmuhu jaakeedkaa hoostiisa ama maradaa hoosteeda ugu jireen kadibna wuu soo saaray markuu tukanayo markaa marka inaad soo saarto sharci maaha laakiin waxa sharciga inaada ku sujuud ada marada aada huwan tahay ama aada xiran tahay gacanta dul duldhigin sida maradaasoo kale inaad saa u dhigta maaha waa inaad markaas waxa weeye dhinaca iskaga qaado walow qacmuhu ha kuu dirnaadaanoo go- weynba xidhna wey laakiin waa inaad qumacati haddii masaajid tahay inaad hoogaa u saarto ama masalla haddaad ku tukanayso haddii kalena dhulka di haddaad ku tukanayso burnuska laakiin waxaa la yidhaahaa وكل ثوب رأسه منه ملتزق بليل به ومرك الصوم مدحا ku dhigsan baa leeyahay ama dheeraata ama gabnaata sideeda lakad waxad mada waa go weyn buu markaa xidnaa wajaakid weyn hatta yadahuma ila u dhiga al hatta hatta yadahuma ila u dajiyo labadii qacmood ama labadii kaf al hasba'i quruuxiyo tamuuxi lamsaayka nabiga sallallahu alayhi wasallam tamuuxiyo dhagax iyo qurqax buu ahaa iyo jayb buu ahaa marka jayb dul saaray وحدثني عن مالك marka mas'alada shardi ma tahay markaas waxa weeyaan in dhulka uu waxa weeyaan xubnaha oo dhan duldhigo wejigayada la isku hayeen waxa weeyaan wejigaagu dhulka ula baashiro ama meesha ku sujuudayso inuu la baashiro iyada la isku hayo laakiin waxa la isku hayaa qacmihiisa iyo waxyaalaha la midka ah ee ibn qudama wuxuu soo noqday madhabka imaam ahmed inuu yahay inayna waajib ahayn inuu markaas waxa weeyaan meesha uu ku tukanayo inuu xubnaha dulligo waxa weeyaan alimaamu malik iyo abu xaniifana iyaduna markaa iyo abu xaniifana waxay ku tegeen labadaa imaamna in markaas waxa weeyaan saas oo kale iyadana ay sax tahay inaan gacmahaagu ay dhulka ama la baashiraan laakiin haddii aynan la baashirin salaadaadu inay ansaxayso waxa weeyaan alimaam cadaabila bin iyo daawus ibnu kaysaan lyamaniya nakci iyo shacbi iyo awsaaci iyo isxaaq iyo raggaasna waxay qabaan asal ahaanba way banaan tahay inaad maradaada iyo waxaa doontay iska guglato way banaantahayna masalada waxaa raajixa marka daruura inay meeshii taalla mooyaane daruuradaasina ay tahay maalan qacantu inay ku xaruureyso waxaad duldhigataa ad u baaha tahay oo kale aduu arrimaha noocaasa mooyaane sideeda inaad meesha aad ku tukanayso inaad qumaata u duldhigto saas baa xoog badan oo qumaati ay ula baashirto masallahaad ku tukanaysa ama dhulkaad ku tukanayso saasaa xoog badan وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان وحا يقول كيدا من وضع جبهته قف وجهيسا دغ بالارض دولك فليضع كفيه لبيسا كفنا دغ على الذي كي كي دشيسا يضع دول دغ عليه دشيسا جبهته وجهيسا وجهيسا meesha uu dhul masallaha uu dul dhigayo labada qacmood dul dhigo bimaana wuxuu ka wadaa maadaama de waxa weeyaan hala baashira marka allahu mustacaan hawe qacma labada kafna hala baashira waxa baab thumma idha rafa'a markuu soo qaadana fali wajigiisa cana fali yarfa'hum ayagana kor ha soo qaado faydal yadeen labada qacmood tasjuuday way sujuudayaan kama yasjudu alwajhu wajigu siduu u sujuudayay باب الالتفات ضيمدي بو باب iyo wa tasfiiqi sacaba dhowgi cinda alxaajati baahida agteeda fi salaati salaada markay baahi jirto markaas waxa weeyaan qofka uu daymoodo dhinaca markaas waxa weeyaan allahu mustacaan xaggii ay baahidu ka jirto tana waxay ku saaleeyaan fuqahadu haddii maalan markaa qofkii waxa weeyaan uu bahal ama wax ka cabsanayo oo kale hoosta uu ka karaa bay yidhaaheen laakiin daymadaasi maaha daymada inaad wejeysato maaha waxogow in yaro inaad isha kala yad socoto in saas ka ereegto ayib taas markaa ayay ku saaleeyaan ama waxay yidhaaheen qof aad isleedahay carmu ku dhaafaa dan weyna ay kaaga xidhan tahay oo kale si uuna kugu dhaafinoo markuu garab socdo ad u yar ishaarto oo nago waa tidhaahdo in yar saa yadana waaya tasfiiquna sababtuu ku yimid iyadana waan gaari doonaa iyadana marka laakiin sideedaba mas cinda alxaajati mooyaane xaajo oo dhanna maaha waa xaajada yunazalu mansilata daruura daruurada waxaa weeyaan xaajada la daraja-a mooyaane laakiin lama ogolo markaas waxaa weeyaan iska daydeemooto waa makruuh oo waa kii fii saxiix albukhaari caaisha nabiga weydiisay sala allahu calay wasalam intifaadka salaada dadku ay daydeemoonayaan ka waran ilahay wadaadada buu ku imtixaamay taasna hadda waad yaabaysaa <laughs> wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam wa ikhtilaasu yakhtalisuhu shaytaanu min salaati alabdi wa dhufasho adoonku dhufanayo waa dhufasho uu shaydaanku dhufanayo ujeeda adoonka salaadiisa وحدثني يحيى عن مالك عن ابي حازم سلمة بن دينار سلمة بن دينار التمار تمر الله تمر تمر عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب وحوته إلى بني عمر بن عوف ليصل ليصلح سيو أسو وناديه ليصلح سيو أسو وهاجيه بينهم نحذوذا أنا هو يسكي أرعينه وصوك لما صلحيه وحارت الصلاة الصلاة دين ويسو دواتي فجاء المؤذن المؤذن كيما ويمد إلى أبي بكر المويمد إلى أبي بكر الصديق فقال وحونا تصلي للناس ذاتك ما تكليسا أو فوقيمة ديانا قيمة قال وحونا نعم وفي رواية في صحيح البخاري قال إن شئتم حداد دونتين فصلى أبو بكر بامر خاص حوياتك فجاء رسول الله بأيب صلى الله عليه وسلم والله صدتنا في الصلاة صلاة يكون جنام فتخلص وحصان أحمري صفكي حتى وقف إلا نحساق في الصف مركا فتخلص واسعا شغلي وحصان أحجيح بمعنى شق fi sufuufi xataa waqafa fi safi culimada qiimo kamidana waxay yidhaaheen sida kirmani oo kaliya ragga lamidkaa ay khaalisan min al alishtiqaali wuxuu waxa weyaan ka waxa weya khaalis noqduu ka barax ama uu kasoo faaruqay mashquulkii uu ku jiray oo salaadu usoo faaruqay macnaheedu weya mea waayo sida horaana kolley macnaha u dhow fasafaqa allaasu dadkii waa sacabadhowday markaan khayr rasuulkii soo istaagay bay sacba garaaceen wa kaana abubakrin wuxuu ah, laa yaltafitu kaa daymuurin fii salaatihi wa likhushuucihi wa khuduucihi khushuucdiisa iyo khuduucdiisa iyo markaas waxaa weeyaan alla ka cabsigiisa iyo munaajaadka ilaahay subxaanau watacaala uu la faqeeya darteedbuna waxba soo daymoon jiro falamaa akhara annaasu dadkii markay farabadiyeen min atasfiiqi hadda markay farabadiyeen معنى هذا الإمام الباجي رحمه الله تعالى أبو الوليد الباجي في المنتقى في شرح الموضع وحليه اه تصفيقا فلما أكثر الناس في التصفيق بمعنى ضدك صعب طوضيبا فربنا صعب كما بضين صعب كالقراع يا بس فربنا لكن ضدك صعب كالطوضيبا فربنا ساس بيهر oo macnaa nin kasta goonidiisa umuuna badin eh laakiin markii laysku dardaray dadkii waxa weeyaan sacabka tubay farabatay oo markaas isla batay waaye falamaa agtara annaasu dadkii markay farabadiyeen min atasfiiqi sacaba dhowgii iltafata abuubakrin baa soo daymooday oo fara-aa rasuula allahi buu arkay sala allahu alay wasalam fa ashaara ileyhi rasuulla baa u ishaaray sala allahu alay wasalam an imkuth dhagow makaanaka meeshaada farafaca abuubakrin baa kor qaada yaday labadiisa qacmood faxamid allah ilaa calaa maa shay amarahu amray bihi shaygaa rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam wa min daalika kaa ka mida markaas uma min daalika ay min daalika alxamdi oo waxa bannaan haddii adigoo salaada ku jira aada xasuusato shay fiican inaad alxamdulilah iska tidhaahdo waaye uma istaakhara waxaa weeyaa dib buu usoo baxay abubakar xataa istawaa fi safi safki ilaa ku ekaaday وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك هرب وقال فصلى مرخص وتكدي طيب ثم انصرف مرخص وكبحي فقال وحوري يا أبا بكر يا أبا بكر وما منعك محاك وديني أن تثبت إلى سغنات إذا أمرتك مرخانك أمري فقال أبو بكر وحوري إنك من ذلك كذا أنا وحاك الله إلها وحكو حمدني ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ودلجدا بسيه أنا كودة بتكن حلقة كنا جو وإشاري ويو الحمد لله ليهي waaye eh, marka faqaala abubakrin wuxuu yihi maa kaana uma sugnaan libni abi quxaafa in abi quxaafa an yusaliya bayna yaday rasuuli llaahi sala allahu calay wasalam rasuulka hortiisa inuu dadka tukiyo faqaala rasuul lahi sal allahu alay slam wuxuu yihi maa lii maxaa ii sugnaaday iyagiiba haddaan la hadlayaa ra-aytukum aan idiin arkay aghartum inaad farabayseen mina tasfiixi sooxaan ka dhigayo waa saxiix tasfiix eh, bila eh, eh, eh, tasfiixi waxaa weeyaan sacaba dhowga man naabahu qofka uu ku yimaado shay-un shay fii salaatii salaadiisa falyusabbix ha tasbiixsado oo subxaana allah ha yidhaaho fainahu idaa sabaxa markuu tasbiixsado ultifita ile waa lasoo daymoon wainama tasfiixu lilnisaa-i sacaba dhowgna dumarku u sugnaaday marka salaadii haddii arrin uu ku yimaado dee waa la sacaba dhaban markaas waxa weeyaan allahu mustacaan waxaa samayni sacabka laakiin waxay dhaha fuqahadu sida la iskugu dhufamaayo labada bugcadka la isku dhufamaayo bay yidhaaheen khaasatan fuqahau shaaficiya waxay yidhaaheen ciyaar baa laga baqayaa ciyaar buu kaana dumarku marka ciyaaraya saasay u tabaan soo maaha marka ciyaarta noocaas iyadoo laga baqayo waxay yidhaaheen waa in sidan la iskugu dhufto saas in waxaa weeyaan madogaa la isku dhufto iyo sidaas iyo sidaa waa imisa afar soo maaha shan lix intaasay sheegaan aan soconno ama qaarkood waxay ku daraan shacabku nafsadana iyagu tumi jireen sidan hadduu yidhaaho way ka duwan tahay bay yidhaaheen dee wuu gudbay iyaguna way taagi jireen markaa taana saana sideed bay kaga dhigaan markaa ama haddii kalena lixdaas ku daayaan saas iyo iyo saas oo kale lixdaasay ku daayaan hadday sideed ka dhigaana saasay yidhaaheen aan soconno waxaad markaa dumarka marka taas ayaga loo bandheeyey raggana subxaan allah inay yidhaahaan waaye waxadathani an malik an nafi an ibn umar lam yakun ma han yaltafitu fi soo daymoodo fi salati saladiisa waxadathani an malik an abi ja'far al-qari qari wa macna waxa weeye ahad al-qurqab kamidaha أنه قال وحوري كنت وحانا أصلي بالقراءات مشهورك كنت وحانا أصلي كيت كذا وعبد الله بن عمرنا ورائي قداشيد وها ولا أشعر مدريمين فالتفت مرخصان ديمودي فغمزني وقنجيري ana wuxuu u ishaarayaa markuu qanjeeranayo hay soo daymoonay salaadaada ku eeko waa ku mashquul eh, waxay sheegeen bacdu ahlilcilmi riwaayada eh, waxaa ku sugan muscab oo kale fa wadaca yadahu fii qafaaya qacantiisi buu qanaadkayga saa u saaray marka macnaa dib u loqo weyaan haysoo eegli marka qumaatu wadeegina markuu isagoo saa soo la arkay buu qanaadkii saa usoo celiyo saa qacanta u qabtay marka adiga oo ama salaad ku jir ama ha ku jirin qof haddaad aragto wuxuuga qaldan waad hagaajin kartaa hagaajin kartaa waxay sheegaan marka waxa weeyaan alimaam ulbaaji isagu wuxuu ta'wiil kaluba keenaayo wuxuu yidhi waxa laga yaabaa buu yidhi cabdillahi bni cumar salaad kumuna jirin waxa weeyaan wuxuu uu daba fadhiyey ilaa halkan waxa weeyaan waan tukanayay buu yidhi yiri Abdullah ibn Umar la galaashay waxa buu laakiin uu salaad kula jiro ku xiranayay muuna cadeyn marka waxa laga yaabaa buu yiri marka uu daba fadhiyay baa wuxuu ma ma yafcalu wuxuu sameeyay man jaa qofkiina dawli ma burqa ka imaam kuna rukuucsan yahay وايه وبه قال وحدثني يحيى عن مالك عن شهاب الزوري عن امامه سهل بن حنيف انه قال سهل بن حنيف انه قال وحوري دخل زيد بن ثابت واسوق المسجد مسايكه فوجد الناس ضد كبار ركوعا وركوع صف ركع وركوع ثم دب وصوتكبي حتى وصل الصف الى صف الصحيري دبق بمعنى وتكب ليله tukubka sidiisa luqada carabiga waxa la yiraahdaa odayga soo gaboobay ee soo foorsaday dee bakoorad ama ama hankool ama waxa weeyaan budbu qaataayo ayuu waxa weeyaan ku socdaa soo maaha isaguna maadaama uu rukuucsan yahay oo sidii qofka gaboobay ee soo fooro saloka uu fooro taasoo kale uu desa usoo socdo tukubka macnaa saasuu ka wada hadda xaggaaskaga ekeysiinaya marka tukubka luuqada carabiga saasay layihaha sida ninka shaacirka wii zacamatnii bishaykhin walastu bishaykhin ilaa shaykhu man yadubu dabiibaa buu yidhi gabadh buu ka sheekeynayo oday bay igu sheegtay buu yidhi anna oday ma yihi buu yidhi oo odaygu waa ninka tukuba buu yidhi anmaan tukubayaa saas weya socono وحدثني عن مالك أنه بلغ وحسوق أن عبد الله بن مسعود كان إنه يدب كي صو تكبا أما صو قرقورته راكعا حلو ركوع سيهي marka halkaas mas'alada waxa weeyaa sheekhu wuxuu u keenayaa qofka safka gadaashiisa ku xidha salaadiisu ma ansaxaysaa qofka salaada isagoo wali safkii soo galay soo xidhay kadibna isagoo salaadii xidho rukuucsan soo socda soo ragcada u hayeelo qofka salaadiisu macnaa masaxba mise ma ahaabo aasaartan u keenaya xagga wax cabdullaahi ibni mascuud xadiidkiisan iyo asarkan zayd bnu thaabit waxay nooga ku sugan in markaas waxa weeyaan ay banaan tahay baa ku sugan horeyna culamadu way iskugu khilaafeen qolo waxay yidhahan waxaa waajib oo salaada inuu soo celiyo waxayna u daliishadeen ninkii la odhan jiray waa bisata binu macbad baa maalin sidaas oo kale sameeyey nabigu soo celi buu ku yidhi sala allahu alay wasalam bay yidhaaheen qolna waxay yidhaaheen lama soo celinayo oo nebigu sal slam abi bakrata wuxuu ku yidhi keli ah waxa zaadaka allaahu xirsan walaa tacud dadaalkaaga allaha kuu kordhiya ha ku noqon arrintan buu ku yidhi nebigu sala allahu caleyh wasalam almihim sida raajixa waxaad moodaa mas'alada marka la isku duuduubo laba qof in la kala saaro nin waa nin keligiiya oo isagu markaa halkaas safka keligii ku tukanaya gadaashiisa ninla waa nin aan ku tukayn intuu soo rukuucay keliya uun safkii la soo xeedhay laakiin halkii dambe aan ku daysan labadaas mid nabiga cadeeyay sallallahu alayhi wasallam salaadiisu inay jirin walow marka waxa weeyaan eh, laada hal isku qabto la salaata limunfarid khalf as-saf laada culimada qayb kamid ah waxa waa nafyi caadiya wala nafyi sihha weeyaan markoona waxa waa la ka nafyi kamaal bay anfilaysaa la salaata bi hadrati ta'amiyo wala man huwa yudafi'u al-akhbathan yakuwasa kamid tahay jamaahiirtu laakiin waxay qabaan salaadiisu way ansaxaysaabay qabaan laakiin waa xaaraamay qabaan maca alithmi salaadiisu way ansaxaysaabay qabaan waaye waxaana inay ansaxaysa waa sida sufyaan athawri iyo cabdillahi almubarak iyo xasan albasri iyo awsaaci iyo abu xaniifa iyo shaafici iyo maalik iyo waxaa weeyaan abu yuusuf iyo maxamed xasan shaybaani iyo saasay qabaan marka qowlkaa jamaahiirtaa xoog badan baad moodaa oo qofka haddii halkaa dambe uu kusoo rukuuco kadibna markaas waxa weeyaan uu safkii la soo xiidho dembi buu galo ma fiicnayn oo walaa tacud buu dee nabigu sal slam yidhi waxa weeyaan laakiin salaadiisu waa ansaxaysaa baabu maa jaa xukum baabiyaa fi salaati cala nabi nabiga lagu sallaya sala allahu alayhi wasalam وايه حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن ابيه عن عمرو بن سليمان الزرقي انه قال وحوري اخبرني وحي ورهني ابو محمد ابو حميد الساعدي وسالم مسعد الساعدي انهم قالوا وحي Ah, saxaabadu macnaha annahum saxaabadu qaaluu waxay yidhaaheen yaa rasuul allahi rasuulka ilaahu kayfa nusalli calayka seebaanu kugu sallinaa faqaala wuxuu ihi quuluu dhaha allaahuma salli calaa muxamadin ilaa nabi maxamed ammaan sida abulcaaliyat alqiyaax uu ku fasiray fii saiix albukhaari matniga ilaa nabi maxamed amaan ala muhammad nabi maxamed wa azwaajihi xaasaskiisii iyo dhurriyati ciyaalkiisii kama sallayta samarku amaantay ala ibrahim ala ali ibrahim ibrahim aalkiisii وبارك الله وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد اللهم حد بضن باتي مجيد وشرف فضل وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجبر عن محمد بن عبد الله بن زيد محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد الغبه ولك هذا في الرياضي معناها أنه أخبره ورخمي عن ابي سعيد الأنسى عن ابي مسعود الأنساري عقبة بن مسعود عقبة بن عمر البدري أنه قال وحيري آتانا رسول الله أنه صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة سعد بن عبادة بن الدليم الأنساري الصاعد والإلهة وسيد الخزرج وها وكي مرقى وحويا بيعة العقبة وكي كقيم قاتل مع السبعين وكان أحد النقباء مدحنا كميدة هبين كان له لم يتمنن الله دورتي مامولكو كميدة waxaa dhacday saxaabigani beder uu ka qayb qaatay culimada qaybo kamid ah barkoodna may biiraahaan intii ka dambeysay bederna uu ka qayb qaatay baycatu ruwan dadkii ka qayb qaatay uu kamid ahaa almihim ardu shaam buu waqtigii dambe ku dhintay baa la yidhaahaa laakiin geeri dhimashadiisa culimada qaybo kamid ah sanadkii koob iyo tobnaad ee hijrada nebigu dhintay buu dhintay bay yidhaahaan barkoodna shan iyo tobankii bay yidhaahaan laakiin waxa laysku khilaafin oo laysku waafaqay isagoo meyd un baaba la arkay isaga oo meyda un baaba la arkay wax dilayna waa la garan waayey iyada oo la dul taagtaagan yahay ba waxa la maqlay mid dhawaaqayoo leh naxnu qatalnaa sayidu lkhasri sacdi bnu cubaada waramaynaahu bisahmayni falam nukhdi fu-aadahu waxaan dilnay sayidkii reer khasraj oo sacad bn sacad binu cubaado la odhan jiray laba leeb baanu ku gannay oo laabtiisa oo maanaa la gafina laabta maan kaga dhufanay qofkana meel alla meeluu joogo waa la garan waaya dhawaaqa ma la maqlayaa wala dhawaaqa ma la maqlayaa ninbi waxa beedka qaadaya نحن قتلنا سيد الخسر سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخضي فآده والله يا marka waxay yidhaaheen bacd ahlicilmi jin baa dilay jin baa wixii dhawaaqay saas yidhahe bacdahum فقال له بشير بن سعد باكيري أمرنا الله إلهي ما أمري أن نصلي عليك نأكو صلينا يا رسول الله رسولك الله فكيف نصلي عليك سينكو صلينا قال وحوري فسكت رسول الله عبد صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا لا أن ضعني أنه لم يسأل إنه ويديبه ثم قال وحوري قولوا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على, إبرا... على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام السلام كما قال علمت وساتقاني ويان سلامت الله معنى وي كتاب إلهان سيدا الإمام القاري علي القاري وكتل ما في شرح الشفاء بتعريف حقوق المصطفى تسليمت وامد أو فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تاهو قانسي ولقى وضع بينهم حكوا لقى وضع سلامة عادية ألا وأصور قلبي بينهم صحيح أنه كسعنه وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار قال وحو رأيت عبد الله بن عمر بغر يقف يسوي دول الساقي على قبر النبي النبي قبره صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي النبي كسليه وعلى أبي بكر وعلى أبي بكر إيه وعمر قوة سليه marka salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waa la isla galtay ambiyada kale ka waran cala qowlad raajix waa lagu saliyay qaarkood baa waxa yidhaaheen taabic mooyaane nebi maxamed marka lagu saliyo ma la raacine keligood waxba la bilaabi maayo